بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط waxaan ku dhex jirnay arkaan اliimaan marka aliimaanu biاllaah iyo waliimaanu bilmalaa'ika ayaanu ka soo baxnay kii saddexaad ruknigii saddexaad ayuu musanifka meesha noogu sheegayaa oo ah alimaanu bilkutub almunasala marka musanifku wuxuu leeyahay raximahu llahu wa ama alimaanu rumaynta la rumeeyo bilkutubi اlmunasalati kutubtii la soo oo xaq alle laga soo dejiyey faina allaha tacaala faina allaha alla tacaala sarreeye qad anzala wuu soo dejiyey maca kulli rasuulin rasuul kasta kulligii la jirkiisa ayuu kitaaban kitaab la soo dejiyey kama qaala tacaala siduu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist laqad arsalnaa waanu soo dirnay oo inaan dirnayba xaqiiqo aho sugan rusulanaa annaga rususheennii bilbayinaati aayadihii cadcaddaa iyo mucjizaadkii ayaan la soo dirnay wa anzalnaa waanan dejinnay macahum rusushaas macooda iyo la jirkooda waxaanu soo dejinnay alkitaaba ay ilkutuba kutubtii ayaanu soo dejinnay oo rasuul kasta kulligii kitaab ayuu rabbi la soo dejiyey waalmiisaana miisaankii oo cadliga ahaana waanu soo dejinnay maxaanu soo dejinnay liyaquuma annaasu dadku inay u istaagaan bilqisti cadaalad inay u istaagaan oo cadli ay ku noolaadaan oy ku dhaqmaan darteed yaa kutubta iyo miisaankaba allah uu soo dejiyey halkaa marka waxa weeye aayaddaa musanifku wuxuu u keenay waanzalnaa macahum lkitaaba in rasuul walba kulligii allah uu kitaab siiyey alkitaabadana maadaama rusushoo dhan laga hadlayay asha ku jirtaahi waa ashi aljinsiya la dhihi jiray oo bimacna alkutub loo jeedo kutub ayaanu soo dejinnay ah weeyaan weli marka arrintiibuu ka hadlayaa oo aayaadkeedii uu keenaya wa qaala tacaala allah wuxuu leey wuxuu yidhi subxaanahu wa kaana annaasu ummatan waaxida fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin waanzla macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fima اkhtalafuu fiih wma اhtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu min bacdi ma jaaءathum اlbayinaatu bagya baynahum fahada allahu aladiina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih wallahu yahdi man yashaau ila siraati mustaqiim aayaddan fii suurati lbaqara ku jirta allah wuxuu leeyahay kaana annaasu dadku waxay ahaayeen markoodii hore ummatan ummad oo waaxidatan keliya bay ahaayeen ummad hal manhaj haysato oo tawxiidkii ku toosan oo aan shirki iyo waxan oo dhan uusan soo gelin ayay ahaayeen markaasay fakhtalafuu yacani mufasiriintu halkaasay soo qadaraan way iskhilaafeen oo waxay noqdeen qolo xaqii iyo tawxiidkii saxda ahaa ku taagan iyo qolo ka inxiraaftay ee shirki iyo kufri la timid sidaasay isku khilaafeen markii ummaddii iskhilaaftay yu fabacafa allaahu alla wuxuu soo diray annabiyiina nebiyadii ayuu soo diray mubashiriina ayagoo ah kuwa bishaaraynayo oo dadka raaco oo ateeco u bishaaraynayo wa mundiriina ayagoo kuwa digaya ah qolada ayaga khilaafto cadaabka uga digayo qolada raacdana jannada ugu bishaaraynayo sifadaas oo sifatu lbishaara wanadaara la yidhaahdo ayagoo wata bishaaro iyo iyo maaragtay digniin wataahi ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ambiyadaas uu soo diray weeyaan wa anzala allah wuxuu dejiyey macahum rusushaas wuxuu ku soo dejiyey alkitaaba ay lkutuba la jirkoodaba wuxuu soo dejiyey mid walbaba allah wuxuu ku soo dejiyey kitaab ayuu ku soo dejiyey weeyaan bilxaqi xaala kownihi kitaabkaasi mid uu yahay multabisan bilxaqi xaq mid wato oo xaqii ku dheehan uu yahay maxaa kutubtaas rususha loogu soo dejiyey liyaxkuma inuu rasuul kasta xukmiyo bayna annaasi dadka dhexdooda fii maa shaygii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen inuu ku kala xukumo kutubtaa ku kala saaro ayaa loo maaragtay rusushaas kutubta loogu soo dejiyey weeyaan wama ikhtalafa isma ayan khilaafin fiihi ay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa iskuma ayan khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuuhu kitaabka la siiyey yacni kuwii kitaabka la siiyey mooye cid kaloo iskhilaaftay kitaabka dhexdiisa isku khilaaftay ma leh goormayna iskhilaafeen min bacdi maa jaaathum markay u timid dabadeed albayinaatu aayadihii cadcaddaa oo xaqa uu caddaaday dabadeed ayay iskhilaafeen maxayna isku khilaafeen bagiyan liajli bagyin dulmi iyo gardarro oo baynahum dhexdooda ahaaday marka khilaafkuba yacni markay iskhilaafeen waa marka xaqa u caddaaday dabadeed ayay marka bagyi la yimaadeen iyo xadgudub iyo dulmi ayay la yimaadeen sidaas bay marka dadkii ay isku khilaafeen weeyaan fahad allaahu allah wuu hanuuniyey alladiina aamanuu dadkii muminiinta ahaayoo allah iyo rusushiisa rumeeyey limaa shay buu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen dadkii fiihi shayga dhexdiisa oo min alxaqi xaqii ka mid ah ayuu dadkii mu'miniinta ahaa buu rabbi xaqii tusiyey biidnihi ay biamrihi wa iraadatihi doonistiisa iyo amarkiisa uu rabbi doonayo ayuuna rabbi ku siiyey subxaanah wa tacaala hanuunkaasi weeye dadku markay iskhilaafeen ayuu dadkii muminiinta ahaa ariiqii xaqa ahaa uu tusay isagaana u qadaray hadyigaas iyo hidaayadaa weeye wallaahu alla subxaanahu tacaala yahdii wuu hanuuniyaa man yashaa waxadkuu doono ilaa siraatin waddo oo mustaqiimin toosan ayuu ku hanuuniyaa sida uu u hanuuniyey daa'ifadaa muminiinta ah markii iskhilaafo dabadeed xaqa uu u tusay ayuu cid alle cidduu doono iyo rabbi subxaanahu wa tacala xaqa u tusaa weeyaan aayaddaana musanifku wuxuu u keenay rasuul kasta kulligii in kitaab la siiyey wa anzala macakum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi ayaddaas ayuu u keensaday arrintaa in rasuul walbabu kitaab ilaahay uu siiyey ayuu nooga warramayaa weya numinu waan rumaynaynaa buu yidhi musanifka raximahu llah bi haadihi alkutub kutubtaas ilaahay oo rususha ku soo dejiyey ambiyadiisa baanu rumaynaynaa wanaclamu waxaanan ognahay annahaa kutubtaasi min cindi illaahi alla xaggii inay ka timid kutubtaa rususha lagu soo dejiyey meel kale kama ayan imaanine min cindi illaahi alla agti ayay ka timid maxaan u rumaynaynaa imtihaalan liajli imtihaalin fartoomid aan fartoomayno qaadasho aynu qaadanayno liqowlihi tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala liqowlihi tacaala allah sarreeye hadalkiisa oon qaadanayna darteed ayaan kutubtaas u rumaynaynaa oo aan u garanaynaa inay xag alla ka timid oo waa maxa aayaddaas ilaahay uu leeyahay quluu aamanaa biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba wاlasbaati wma uutiya muusa waciisa wma uutiya nabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun amarkaasaan qaadanaynaa amarkaasaan fartoomaynaa allah baa wuxuu leeyahay haddaa muminiintii tihiin quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waan rumaynay billaahi allah baan rumaynay wamaa kutubna waan rumaynay unzila la dejiyey ilayna annagana loo soo dejiyey oo rususha loo soo dhiibayo annagana loo soo dejiyey ayana waan rumaynay ilaahda wamaa kutubna waanu rumaynay yacni wamaa kitaab baanu rumaynay dhe muminiintiiye unzila ilayna annagana loo soo dejiyey oo waa maxay waa qur-aankii weey kitaabka qur aankaa rumayna irahda wamaa kutubna waanu rumaynay dhaha unsila la dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim loo soo dejiyey wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil loo soo dejiyey wa isxaaqa nabiyullahi isxaaq loo soo dejiyey wa yacquuba nabiyullahi isxaaq nabiyullahi yacquub loo soo dejiyey walasbaati awlaadii yacquub loo soo dejiyey wamaa kitaabna waa rumaynaynaa uutiya la siiyey muusa nabiyullaahi muuse la siiyey oo kitaabkii tawraad ahaa wa ciisa nabiyullaahi ciisa kitaabkii la siiyena waa rumaynaynaa oo kitaabkii injiil ahaa wamaa kutubna waa rumaynaynaa uutiya anabiyuuna nebiyaasha dhammaantood la siiyey min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey laa nufariqu kala geyn mayno ma kala qaadayno bayna axadin mid oo minhum rususha ka mid a ma kala geynayno qaarna ka rumayno qaarna beenin mayno wanaxnu anaguna muslimuuna kuwa hoggaansamay ayaanu nahay lahum allah kuwa u hoggaansamay baanu nahay sidaas dhaha haddaa muminiintii tihiin ayuu alla leeyahay subxaana wa tacaala sidaas ilaahda marka dadka muminiinta waa ma'muuriin waxaa la amray kitaabkii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo qur'aanka inay rumeeyaan kutubtii ka horraysay oo ambiyadii iyo rusushii nabiyulaahi maxamed ka horreeye lagu soo dejiyo kitaabka qur-aanka ka horreeyana inay rumeeyaan baa la rabaa sida yuhuud iyo nasaaro oo kale inaynan muslimiintu aynan noqonin ayaa la rabaa yuhuud waxay rumaysan yihiin towraad oo keliya injiil ma rumaysna qur-aankana ma rumaysna ma rumaysna nasaarana waxay rumaysan yihiin kitaabkooda injiil ahaa qur-aanka iyo ma rumaysna iyo towraadii midna ma ogola laakiin dadka muslimiintaa waa inay kutub kastoo la soo dejiyo suxuf kastoo ilaahay xaggii ka yimid waa inay wada rumeeyaan haddii aysan nebiyulaahi muusa kitaabkii lagu soo dejiyey nebiyulaahi ciisa kitaabkii lagu soo dejiyey nebiyulaahi daawuud kitaabkii lagu soo dejiyey suxuftii nebiyulaahi ibraahim iyo muusa haddayna rumaynin dadka muminiinta ah iimaankoodii kaamil ma aha weeyaan marka waa inaan in la wada rumeeyo aayaddaas ayay tilmaamaysaa ambiyadaasoo dhanna in ilaahay subxaana watacaala uu kutub siiyey ayuu noo sheegay asbaabta ambiyadan kale magacyahooda waa naqaana alasbaat waxaa la yidhaahdaa waa awlaadu yacquub labiyo tobankii walad ou u dhalay nabiyullaahi yacquub oo nebi yuusuf uu ka mid ahaa ayaa asbaab loo yaqaanaa weeyaan alasbaatna waa jamcu sibtin sibtina waxaa la yidhahdaa waa waladka weeyaan awlaadaa loo jeeda weyaan wa qowlihi tacaala iyo amarka kaleon qaadanayno alle hadalkiisii uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih wاlkitaabi aladii nazla calى rasuulih wاlkitaabi aladii anzla min qabl wman ykfur biاllahi wmalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlآakhir faqad dalla dalaala baciida ya ayuha aladiina aamanuu waa amar dadka muminiinta amar la siinayo wey muminiintii allah iyo rusushiisa rumeeyo aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warasuulihi rasuulkiisa nabiyllaahi muxameda rumeeya wاlkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkii nazla degay calىa rasuulihi nabiylahi mxamed alla rasuulkiisa oo nabiylahi mxameda dushiisa kusoo degay oo kitaabka qur'aanka ah rumeeya baa la leeyahy wاlkitaabi ay اlkutubi kutubtiina rumeeya alladii kutubtii anzala allah uu soo dejiyey min qablu horay uu soo dejiyey nebi kasta kulliga ha soo dejiyo isagana rumeeya waman yakfur qofkii ku gaaloobo billaahi alla ku kufriyaahi wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa ku kufriyaaho ku gaaloobaa wa kutubihi kutubtii ou rabbi soo dejiyey ku gaaloobaa wa rusulihi rusushou rabbi soo diray ku gaaloobaa walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamahana ku gaaloobo faqad dalla qofkaasi waa uu dhumay dalaalan baadi oo baciidan fog ayuu qofkaasi dhumay weeyaan ayadana waa amar yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calaa rasuulih amarkaas annagoo qaadanayno yaan kutubtii o dhan rumaynaynaa buu leeyahay labada aayadood buu awaamira ku jirtona la amrayo tii horena quluu aamanaa billahi baana layidhi tanna waxaa la yidhi aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calaa rasuulihi waana la amray wey amarkaas annagoo qaadanayno oo fartoomayno baan sidaa u rumaynaa iyo wa qowlihi tacaala alla hadalkiisii oo amar kale ah oo fii suurati shuura ku jirto uu rabbi leeyahay waqul aamantu bima anzla allahu min kitaabin waqul waxaa tiraa nabiy llaahi maxamedow aamantu waa rumeeyey bimaa kutub baan rumeeyey anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin bimacnaa min kutubin kutub ah alla wuxuu rabbi soo dejiyey oo kutub ah dhammaanteed waa rumeeyey sidaa dheh baana leeyahay nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka muminiintii mar haddii rasuulka la amray annagana waana la amray amarka annagana waa qaadanaynaa wey dadka la amrayaanu ka midnahay wey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata mima razaqnaahum yunfiquun wladiina yuminuuna bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik wabilaakhirati hum yuuqinuun aayaddaanna aayadaha wuxuu kaga warramaya fii suurati lbaqara awaairkeeda ku jiraahi dadka muminiinta ah oo muminiinta dhabta ah sifaatka iyo tilmaamaha ay leeyihiin ayuu rabbi kaga warramaya aliflaam miim allahu aclam bimuraadihi bidalik muraadku ilahay ula jeedo isagaan garanaya dalika midkaa waa qur-aanka la ishaaraya alkitaabu ee kitaabka ah laa rayba shaki fiihi dhexdiisa kuma sugna hudan hanuun wey lilmuttaqiina dadka muttaqiinta ahoo rabbigooda ka baqo yacni wuxuu farayna la yimaado wuxuu ka reebana ka haraahi dadkaasaa muttaqiin la yidhaahdaaye buu hanuun u yahay weeyaan kuwa muttaqiintaa waa kuwe aladiina kuwii buu qur-aanka hanuun u yahay yuminuuna rumaynayo bilhaybi yacni waxa haybka la yidhaahda rumaynayo allah ma ay arag way rumeeyeen malaa'igta uma jeedaan way rumaysan yihiin yowma alaakhira ma aynan arkin waa rumaysan yihiin wax alla wuxuu ilaahay qur-aanka ku sheegay oo qeyb ka ah bay rumeeyaan waa ammaan dadka muminiinta ay leeyihiin wy wayuqiimuuna oogayo asalaata salaada oogo dadkaas qeybkana waxa ka maqanna rumeeyo salaadana oogaa buu qur-aanku hanuun u yahay wa mimaa rasaqnaahum wa yunfiquuna bixiyo mimaa kii rasaqnaahum aan ku irsaqnoon siinayna wax ka dhiibaa dadkaas ayuu qur-aanku hanuun u yahay wladiina kuwii buu hanuun u yahay yuminuuna rumaynayo bimaa unzila ilayka bimaa kitaab rumaynayo unzila la dejiyey ilayka adiga nabi maxamed oo soo xaggaaga loo soo dejiyey adiga lagu soo dejiyey wamaa kutubna rumaynayo unzila la dejiyey min qablika adiga horta kutubta ka horrayso la soo dejiyeyna rumeeyo wa bilaakhirati yacni maalinta aakharana qiyaamaha maalinka la yidhaahdana hum ayaguba yuuqinuuna kuwa yaqiiniyo weeyaan kuwa yaqiinina inay jirto ay xaqiiqo tahay kuwa rumaysan weeyaan markaasuu yidhi ulaaika calaa hudan min rabbihim wa ulaaika hum lmuflixuun ammaantaasuu rabbi ammaanay waa dadka hanuunka dhabtaa ku sugan xag rabbi ka sugnaaday ku sugan hanuunkaasi muflixiinta liibaanay adduun iyo aakharana waa kuwaas buu rabbi leeyahay ammaantaa ka sokow shiikha waxa uu u keensaday wladiina yuminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika kutubtoo dhan inay kitaabka qur-aanka iyo kutubihii ka horreeyey oo dhanba inay dadka muminiinta kuwa rumaysan ay yihiin maadaama aan ka hadlaynay alimaanu bilkutub lmunazla maxal shaahidka sidaas u keenay wey wanuminu waa rumaynaynaa sheekha odhanay biana hadihi lkutuba kutubtan aan soo sheegnay oo ambiyada iyo rususha lagu soo dejiyey min kalaami illaahi caza wajal alla hadalkiisii inuu yahay ayaanu rumaynaynaa laa min kalaami gayrihi axadan alla ahayn hadalkiisa inuusan ahayn yaan rumaynaynaa alla keliya hadalkiisa inuu yahaan rumaynayna wa ana allaha tacaala allah subxaanahu wa tacaala waxaan rumaynaynaa iyo wa allaha tacaala allah sarreeye takallama bihaa kutubtaas inuu asaga ku hadlay oo hadalkiisii yahay xaqiiqatan xaqiiqa ahaan inuu ugu hadlay ayaan rumaynayna weliba oo ugu hadlay kamaa shaaa sidau doono sidau doono uu ugu hadlay cala alwajhi ariiqadii alladii ariiqadii araada ou doonayna inuu ku hadlay cala alwajhi aladii araada dariiqadii iyo habkii ou doonana inuu ugu hadlay madhabka ahlu sunnaha oo kalaamka ilaahay ku saabsan sidaasay u rumeeyaan lanna kalaamka allah waa kutubtiisa weeyaan waxay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa kalaamka sifat اlkalaam waa min sifaat اlficliya la yidhaahdaa sifaatka ficligaa buu ka mid yahay allah subxaanaه wa tacaala yatakalamu idaa shaa hadduu doono rabbi wuu hadlaa yacni mataa shaa waktiguu doona buu hadlaa kayfa shaaa sow doona buu u hadlaa hadalka allahna sawd iyo xuruuf ayuu leeyahay sawd iyo xuruuf la maqlayo ayuu leeyahay kalaamka allah subxaanahu wa tacaala waxaana tusinayo axaadiista nabilaahi maxamed ka sugnaatay iyo qur-aankaba way tusayaan allah marka uu leeyahay wain axadu min almushrikiina fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah macnaheedu waxa waye haddii qof ou ku gargaar weydiisay iyo badbaado inaad badbaadiso ou kaa dalbaahay oo mushrikiinta ka midi badbaadiyo nabadgeli xataa yasmaca kalaam allah ilaa ou maqlo kalaamka ilaahay shayga marka la akrinayo oo qofkaan maqlayaahi waa kalaamkii alla soo maa xataa yasmaca kalaam allah shayga masmuucoo la maqlayaahi waa hadalkii alla weeyaan hadalka alla oo la maqlayana sawtiyo xuruufna waa leeyahay dhawaqna waa leeyahay xarafna xuruufna waa uu leeyahay weyaan waa aayadii aayadaha qur-aankay ka mid tahay waxaa ka mid a ah axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu buhaari imaamu muslim fii saxiixayn ay ku warinayaan xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu marku nabigeenna ka sheekaynayay dadka qiyaamaha nabiyulaahi aadam markii xasharka dadka iskugu keeno ayuu allah wuxuu la hadlaa buu yihi rasuulka yaquulu llahu tacaala allah baa wuxuu leeyahay liaadama aadamba wuxuu ku odhanaya yaa aadamu aadamow buu odhanaya allaha odhanaya aadamna waa maqlaya markaasaa nabiyullaahi aadam wuxuu leeyahay labayka wasacdayka allahyo waa ku ajiibay liibaantaadee markaasuu fa yunaadii bisawtin nabiyaa odhanaya nabiyulahi maxamed adha fa yunaadii allah baa u dhawaaqaya bisawtin dhawaq buu ugu dhawaaqaya ou leeyahay ina allaha ya'muruka an takhruja min duriyatika bachan ila annaar inaad soo saarto allah wuxuu ku amrayaa caruurtaada inaad naarta wixii geli lahaa aad ka soo dhex saarto aadamow ayaa lagu weydiinaya marka maxalshaahidka xadiidka waa dheer yahay laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa fa yunaadii bisawtin fa yunaadii bisawtin sawt buu ilaahay nabiyullahi maxamed u sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa la mid ah xadiidka bukhaari iyo muslim asna ku sugana cadi bni xaatim oo nebiga ka warinaayo salawaatu llaahi wasalaamu calayhi oo nebigu leeyahay maa minkum min axadi ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjamaan mid idinka idin ka mida ma jiro maalinta qiyaamaha ah. allah baa la hadlayo laysa baynahu wa baynahu tarjamaan ayadoo wax tarjamaana uunan u dhaxaynin marka madhabka ahlu sunnaha waxa weeye qur'aanka waa kalaamullaah kalaamullaahi sawt iyo xarafna waa uu leeyahay waxa weeye kitaabka caqiidada ahlu sunnaha alimaam axaawi kitaabkiisa caqiida axaawiya la yidhahda mashhuurka ah markuu qur'aanka ka hadlayo wuxuu leeyahay wa ana alqur'aana kalaam ullah qur'aanku waa hadalkii alle minhu badaa alle ayuu xaggiisa ka daahiray oo ka yimid bilaa kayfiyatin qowlan kayfiyad annaga aanan garanaynin qowlan hadal ahaanuna uga yimid buuli waa inuu sawd yahay dhowr dhawaq buu dhihi wa anzalahu allah wuu soo dejiyey calaa rasuulihi waxyaa rasuulkiisagoo qur-aanka ku soo dejiyey isagoo waxyi ah wa sadaqahu lmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen calaa dalika xaqa yacni dhabnimo ayay u rumeeyeen inuu waxyi yahay wa ayqanuu waxay yaqiiniyeen mu'miniintii annahu kalaam llah annahu kalaamu llahi tacaala bilxaqiiqa kalaamkii alle inuu yahay xaqiiqa ahaan waa hadal alla wey laysa bimakhluuqin mid la abuurayna oo makhluuqa ma ahe waa kalaamkii rabbi wey ka kalaam ilbariya bani aadam makhluuqaadka hadalkoogo kale hadalkeenna waa makhluuq waa la abuuray laakiin kan alle makhluuq ma aha faman samicahu buu yihi sheikha waa imaamu taxaawi qofka maqlaa fazacamana sheego annahu kalaamu lbashari qur-aankan inuu bani aadam hadalkii yahay faqad kafar qofkaas waa gaaloobay buu yidhi waqad damahu اllahu allana wa uu caayey wacaabahu wuuna ceebeeyey wa awcadahu bisaqara qofkii yidhaahdo qur'aankan waa kalaamu lbashar oo kale yidhaahda naarta saqare la yidhaahdana waa ugu goodiye oo ku taadiidow xayu qaala markuu rabbi yidhi sausliihi saqar naarta saqare la yidhaahda baan gelinaya falamaa awcad allah allah markuu ugu goodiye ku tahdiiday bisaqara naarta saqare la yidhaahdaahi liman qaala qofkii yidhi in haada ilaa qowlu lbashar qur-aankani wax kale ma ahe waa qowlulbashar qofkii yidhi mar haddii qofkaas naar saqare la yidhaahdo loogu goodiyo lagu tahdiiday calimnaa waxaanu ogaanay wa ayqanna aanu yaqiininay annahu qowlu khaaliqi bashar inuusan qowlulbashar ahayn laakiin uu yahay bani aadamka allihii abuuray qowlkiisii inuu yahay walaa yushbihuhu qawla bashar walaa yushbihu qowla albashar kalaamka allana ma shaabaho mana u eka qowl albashar marna uma eko weeyaan marka hadalkaas waxaad ogtihiin kalaamka alle dadka muslimiinta ah ilaa ilaa sagaal qowl ay iskugu khilaafaan dadka ahlu bidaca iyo ahlu sunnaha ariiqa marka ahlu sunnaha oy leeyihiin waa ariiqa keliya ugu saxsan weeyaan ariiqa ugu saxsan waa ariiqaas wey waa maxay inuu kalaamkii alle yahay allah inuu mutakalim yahoo hadlo idaa shaaa markuu doono mataa shaaa waqtiguu doono kayfa shaaa siduu doono inuu u hadlo inuuna ku hadlo huwa yatakallamu bihi inuu ku hadlaahi bisawtin yusmac dhawaaq la maqlayana inuu ku hadlo allah noocaas kalaamkana inuu yahay nooc qadiima ah uusan xaadif ahayn wain lam yakun ishartu mucayanu qadiiman marka arrintaas wuxuu leey waana madhabka ahluxadiidka iyo ahlu sunnaha dariiqooda weeyaan qolada marka la yidhaahdo muctasila oo min ahlilbidac ka mid ah ayagu waxay leeyihiin waxay la jahraan qur-aanku waa makhluuq waa la abuuray kalaam qadiimana ma aha waa qowl maaragtay abuuray bay leeyihiin sidaa darteed culamada ahlubida waxay ku xukumiyeen ahlubidaca inay ka mid yihiin kalaamka allah oo qadiimka ah waa xaadif in la yidhaahda iyo makhluuq waa la abuuray waxa weeye waa sifa min sifaat illaahi ayay makhluuq ka dhigeen sidaa darteed baa lagu radiyaa dadka radiyo way tiro badan yihiin yacni ahlu iyo ahlu dariiqadooda ugu toosan tahay laakiin alashaacira waalmaturidiya waxa weeye way radiyaan muctasilada oo way ku radiyaan inuu qur-aanka makhluuq yahay may ogola laakiin ashaacirada qoladeeda dambe mutaakhiriintoodii qur-aanka inuu makhluuq yahayba sugaanba kutubtan aan soo qaaday yani labadaa kitaab haddii kutubta caqaa'idka aad akhrisan jirteen ashaacirada kitaabkan waxaa la yidhahdaa tuxfat lmuriid calaa jawharat tawxiid yani ibraahim alaqani baa kitaabka iska leh matniga sharaxana waxaa iska leh ibraahim albayjuri ayaa iskale bayjuri baa harxay weyaan kitaabka risaala jawharat tawxiid la yihado ka haray kanna waa matnu sunuusi waad garanaysaan ibraahim albayjuri baa isagana sharxa iskale waxaan rabaa inay ashaacirada mutaakhiriintoodu qur-aanka waa makhluuq ay qabaan ayaa waxaan rabaa inaan bal ka akriyo kitaabkooda laftiisa inaan ka akriyo ayaan rabaa waxyada aan ka sheego haddii aan ku hormaro eh, maaragtay jawharatu tawxiidka sharaxiisa haddii aan ku hormaro waxaa weeyaan eh, safxada konton iyo sideedaad ayay ku jiraa hadalkaas wuxuu ka hadlayay markuu oranayo wanazahi اlqur'aana ay kalaamahu can اlxuduuثi waxdar intiqaamahu beytkaas markuu ka hadlayo yani wanazahi qur'aana qur-aankii tansiih buu yidhi waa waxaa dhahayo jawhar tawxiidka shiikha iskale qur-aanka waxaa ka nasahda ay kalaamahu weeyaane munasah ka dhig waxaad ka nasahdaa can alxuduudi inuu soo darriyey waxdan intiqaamahu alla aarsigiisana inuu kaa aarsadana iska ilaali ayuu yidhi ibraahim albayjuuri markuu sharxayo wuxuu leeyahay madhabu ahli sunna madhabka ahli sunna wa madhabu ahli sunna ana alqur'aana bimacna alkalaami الnafsiyi laysa bimakhluuqin wa ama alqur'aanu bimacna allafdi aladi naqra'uhu fahuwa makhluuqun lakin yumtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun wayuraadu bihi allafd aladi naqra'uhu ila fii maqaami الtacliimi yani hadalkaa u fiirsada ahlu sunnaha isagaa isku jeedo ashaacirada ku jeedaan ashaacir maturidiya ayaga ahlu sunno sheeganaya wuxuu yidhi madhabka ahlu sunnuhu waxa weeye qur-aanka kalaamka allay laba u kala qaadaan kalaam nafsiya iyo mid lafdi bay u kala qaadaan kalaam nafsiga wax la garan kara ma aha kalaam nafsiya waa waxaan jirin wey hadal ma leh sawd ma leh dhawaq ma leh yacni xuruuf ma kalaam aan jirin ayay cabirayaan kalaamka nafsigaahi laysa bimakhluuqin maarata makhluuq ma aha laakiin wuxuu yidhi wa ama alqur'aanu qur'aanka oo bimacna alafdi aladii naqra'uhu qur-aankan aan akrinayno lafdigaan aan akrinayna fa huwa makhluuqun kula waa la abuuray buu leehi ibraahim ibraahim albayjuuri lafdiga aan akrinayno waa makhluuq haddaa yidhi maxaa soo maxaa soo sheegnay aayadda qur-aanku alla lahaa xataa yasmaca kalaam allah waxa la akrinayo qofkan qaariga iyo shayga maaragtay ee la akrinayo maqruuca ah, waa kale labow maqruuca ah, qur-aankiiba waxaan akrinayno qiraa'adiisana alla ugu dhowaanayno aniga afkayga iyo carabkayga iyo xanjaradayda waa makhluuq waa la abuuray markaan qur-aanka akrinayo makhluuq laakiin shaygaan akrinayo kalaam allah kalaam allahi weeyaan kaas marka lafdigaan aan akrinayno yidhi fa huwa makhluuqun waa mid la abuuray idan muctasiladii muxuu so madhab ma waa madhabu ahlibidac ayuu rumaysan yahay markaasuu yidhi laakin yamtanicu waxaa reeban buu yidhi an yuqaala alqur'aanu makhluuqun in la yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq ayadoo wayuraadu bihi lafda ayadoo loola jeedo wayuraadu bihi allafd aladii naqra'uhu lafdiga aan akhrinayna ayadoo loola jeedo caamatu naas marka lala jooga qur-aanka makhluuq lama dhahayo ilaa fii maqaami tacliimi laakiin markii ardayda kitaabada loo akhrinayo waa makhluuqa la leeyahay caamada looma sheegaayo laakiin ardayda markii loo akhrinayo waa in maqaamu tacliim markii la joogo la sheegaa buu leeyahy hadalkaas yani waxa weeyaan waa kutubtii ay ashaaciradu akhrisato waa dadka iyaga caqaa'idka ay akhristaan wey ayuu ku qoran yahayo macruufka ah weyaan waa madhab lashaacir isla beejka laftiisa markuu qur-aanka iyo wuxuu isgarab dhigaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaa fadli badan buu leeyahy wa qur-aankaa fadli badan mise nabiyullaahi moxamedaa fadli badan hadalkaas waa idin akrinaa dhegaysta wahal ilqur'aanu bimacna lafd bimacna lafd almaqruu afdalu ma qur'aankaas lafdiga la akrinaya ah miyaa fadli badan aw sayidunaa muamd muxamedun sal allahu calayh waali wasalam mise nabiyullaahi muxamed baa fadli badan markaasuu yidhi tamasaka bacduhum culammada qaar waxay qabsadeen bimaa yurwaa wax la wariyo oo ah kullu xarfin min kullu xarfin xaraf kastoo qur-aanka ka mid ihi khayrun min muxamedin wa aali muxamedin muxamed nabiyullaahi aalkiisa waa ka khayr badan yahay laakinahu hadalkaasi wuu radina dad baa yiri buu qabaa mota culamada qaar ka mida ah hadalkaa qabo qur-aanka xaraf ka a ah ayaa nabi maxamed iyo ahalkiisaba ka khayr badan laakinahu wuu ka daba tegaya istiraag baa la yidhahda ayru muxaqiqi hubuut hadalkaas sugnaanshihiisa xaqiiqa maaha buu yii hadal ma sugna buu leeyahy wlxaqu xaqu waxa weeye annahu sala اllahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa afdalu fadli badana qur-aanka ka fadli badan lannahu maxaa yeelay u fiirsada qur-aanka inuu makhluuqiyo rabo inuu soo saaro nabi maxameda dadka makhluuqa ugu fadli badan buu yidhi liannahu afdalu min kulli makhluuqin wax kastoo la abuuro isaga ayaa u fadli badan yani isaga ayaa u fadli badan hadalkaa fiiriya waalxaqu annahu sala allahu calayh waali wasalam sida xaqa ahoo dhabta ihi waxa weeye nebiga sala allahu calayh waali wasalam afdalu asagaa fadli badan liannahu afdalu min kulli makhluuqin wixii la abuuroo dhan ba asagaa ugu fadli badan idan qur-aanku waa makhluuq soo maaha ila qur-aanka iyo nabiga la isgarab dhigaye marka maadaama nabiga makhluuq ou yahay qur-aankana mid la abuuray ou yahay nabi maxameda ugu fadli badan wixii la abuuroo dhan qur-aanku waa makhluuq buu leeyahay hadalkaas waxa weeye ibraahim albaajuuri ayaa kitaabkaas jawhar tawxiidka sharciisa ayuu ku sheegay wakadalika sharaxa matnu sunusiya uu kaga hadlayana sidaasoo kale buu leeyahay hadalka caaisha radi allahu canha ayuu isgarab dhigaya hadalka caaisha ayuu wuxuu leeyahay kalaamka nafsigaa buu yidhi markuu soo wado wuxuu yidhi allah mustacaan wuxuu leeyahay wa minhu qowlu caaishata radia allahu canha waxaa ka buu yidhi horta hore aan ka soo bilaabo wa kamaa yuطlaqu اlkalaamu sida hadalka loogu tilmaamo loogu sheego cala sifati اlqadiima alqaa'imati bidaatihi tacaala sifadii horaysay inuu yahay kalaamku oo alla daatadiisa ku taagan yuطlaqu cala alalfaad alatii naqra'uhaa qur'aanka aan akrinayna alfaadiisana sidaasaa lagu sheegaa buyi wa minhu waxaa ka mida marka qowlu caaishata radi allahu canha caaisha hadalkeedii ay tiri bayna maa bayna dafatay اlmusxafi kalaam اllahi tacaala musxafka labadiisa jildiso kitaabkiiso laba bag ma laha laba warqadood ma laha geef uu ka bilowda meeluu ku dhammaaday garbabyada uu ka kooban yahay dhexdiisa waxa ku sugan caaisha waxay tihi waa kalaam ullah alle hadalkiisii wey markaasuu ibraahim ilbaajuuri wuxuu yidhi ay makhluuqun waa mid la abuuray ay makhluuqun lahu allah maaragtay alla abuurayo rabbi miduu abuuray weyaan makhluuqu rabbi leeyahay wey laysa min taliifi makhluuqaati makhluuqaadkana waxay abuurta alifeen ma aha marka ay makhluuqun uu leeyahay taa halkaasu uga baxay tan labaad ashaacirada maturidiyadu waxay qabaan in uu yahay kalaamka alle inuusan lahayn laysa bixarfin walaa sawtin laysa yani inuusan xaraf iyo xuruuf iyo sawt midna inuusan lahayn isla asagoo oo wataahi yani maarata matnu sunuusiyaha wuxuu leeyahay wاlkalaamu اladii laysa bxarfin walaa sawtin wayatacalaqu bima yatacalaqu bihi اlcilmu min almutacaliqaat mujada kalaamkii oo ahaa laysa bixarfin walaa sawtin dhawaaqna ma leh xuruufna ma leh ashaacirada maaturidiyadu sidaasay qabaan kalaamka inuu maaragtay uusan xuruufna lahayn sawtna uusan lahayn yani waay waay madhabkii ahlu sunnaha ayay ku khilaafeen keliya kan ma aha kitaabka khariidat bahiya sharxeeda markuu ka hadlaya matniga wuxuu leeyahay uma alkalaamu laysa bilxuruufi walaysa bitartiibi kalma'luufi gabaygaasuu ku leeyahy uma alkalaamu hadalka alleh laysa bilxuruufi ma aha walaysa bitartiibi tartiibtana sida kalma'luufi sida la yaqaano oo kale ma ahan buu leeyahay marka waxa weeye in la yidhaahdo kalaamka alle sawtna ma laha quruufna ma waa madhabkii ahlu bidaca wey ma aha madhabka ahlu sunnaha walidaalika risaaladan risaalo aada u weyn way yacni raggaan hadda wax qoray aad arkaysaan kutubtan oo shaacirada ah ibraahim albaajuuri waa kun iyo maaragtay laba boqol iyo wax lamida hadda maalan maaragtay khariidat lbahiya waxaa iskala dirdiiri sheikha la yidhahda iskale kun iyo laba boqol iyo koodii hijrada nabiga markay ahayd waa afar boqol oo sano ama maaratay afar boqol ma dhama kun iyo laba boqol markii la hadda kun iyo afar boqolaa marayna sooma laba boqol iyo xoogaa weeye oo muutan yahay laba boqol iyo xoogaa sheikhaan kitaabku wuxuu alifay afar boqol iyo afartan iyo afartii ayuu ah dhimashadiisa marka waxaa la yidhaahdaa yani risaalatu sijzi ilaa ahli zabiil oo ah wuxuuna ku radinaya fi raddi calaa man ankara alxarfa wa sawta dadka inkiro qur-aanka kalaamka ilaahay inuu sawt iyo xaraf ka kooban yahay sawtna leeyahay dhawaqna leeyahay xuruufna leeyahay ayuu ku radinaya marka waxa weeye dadka ahlu sunnaha ah waxaa la rabaa in ay madhabka ahlu sunnaha ahluxadiidka say u fahmi jireen in loo fahmo kalaamka allah sawtna waa leeyahay xuruufna waa leeyahay nusuustaa tilmaamtay qur-aanka ah axaadiista nebigana waa ay tilmaamtay marka sidaa darteed madhabkaas oo madhab ashaacira dadka ay weliba mutaakhiriintoodu ay aada u tarwiijiyaan waa madhabkii muctasilada ay wadatay iyo ahlubidaca ay wateen iyo jahmiyada madhabkoodii wey taasaana marka dadkeenna caqiide looga dhigaa oo lagu fanaa la yidhaahdaa anagu ashaaciraanu nahay madhab alashcari baan rumaysannahay oo lala jahraya abulxasan alashcarina saad og tihiin kitaab alibana la yidhaahdo can usuuli dayaana ayuu leeyahay oo madhabkaa uu kaga laabtay kitaab la yidhahdo maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaafi almusaliin ayuu leeyahay oo matbuuc ah la yaqaano oo madhabkiisa uu ku caddaynayo arujuuc ilaa madhabi ahli sunna ilaa madhabkii ahlu xadiidka inuu u laabtay ayuu caddaynaya afartan sano ayuu wuxuu ku gaaray muctasili asagoo ah abulxasan alashcari hooyadiibaa waxaa qabay abu caliy aljubbaa'i ninka la yidhaahdo oo muctasilada shiikhoodii ugu weynaa ahaa ayaa qabay hooyadii abulxasan alashcari abulxasan ashcarina beytkaas ictisaalka ayuu kusoo koray ilaa afartan sano madhabkaa wada maalintii dambe ayuu madhabkaa markuu u bogi waayey ayuu madhabka ibnu kullaab ayuu aaday madhabka ibnu kullaabna muctasilada wuu radiyaa laakiin daraf badan waxaa waay sifaadkan oo maaragtay yani wax badan oo ku khaldayo madhabka ahluxadiidka uu ku khilaafay madhabkii muctasiladana uu ka bari noqday kutub oo ku radinayana wuu alifay kabacdina waxaa la yidhaahdaa madhabkii ibnu kullaab buu ka soo noqday fii aakhiri xayaatihi markaasuu madhabkii ahluxadiidka ahluqaharka ahlu sunnaha uu usoo noqday abulxasan ashcari madhabkaasuu marka kutubtaa ku alifay kitaabkiisa alibaana haddaad akhriso madhabkii ahlu sunnahu taqriirinaya madhabka ahlu sunnaha ayuu taqriirinaya wakadalika maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaaf almusaliin kitaabka la yidhaahdo oo abulxasan ashcari leeyahay madhabka ahlu sunnaha ayuu ku taqriiriyaa weeyaan marka qolada hadda haysato oo odhanaysa madhabkii abulxasan ashcari baan haysanaa ma haystaane ibnu kullaab madhabkiisii haystaan waa kullaabiyiin wa kullaabiyiin waaye madhabkii abulxasan alashcari ma aha weeyaan marka intaas inay dadku inaan fahmno waa laga maarmaan weeyaan fa minhaa kutubta alla waxaa ka mid ah almasmuucu kuwa la maqlayo minhu alla laga maqlay min waraa'i xijaabin kalaamkiisu ka mid yahay min waraai xijaabi xijaab gadaashii biduuni waasitatin ayadoo cid u udhexaysa malab udhexeeya unan jirin sida kamaa kalama allahu siduu ula hadlay muusa takliiman sida uu nabiyulaahi muusa alla ula hadlay takliiman hadal hadlid oo ula hadlay biduuni waasitatin ayadoo axad udhexeeya unan jirin nabiyulaahi muusa markuu allaah la hadlayey rabbi uu la hadlayey allaah u udhexeeya ma unan jirine iyo nabiyulaahi muuse u udhaxeeye kalaamkii allah ayuu nabiyulaahi muuse maqlayey biduuni waasita ayuu maqlayey qaala tacaala allah wuxuu yidhi walamaa jaaa muusa limiiqaatina markuu muuse yimid meesheenii miiqaadkii oo buurtii lagula hadlayay uu yimid iyo ballankeenna uu ku yimid wa kallamahu rabbuhu rabbigiina uu la hadlay axad ka hadlay waa allah rabbuda waa faacilkii wey kallamada damiirka ku jiraan waa mafcuul bihiga muqadama oo nabiyulaahi muusa ah wa kallama ou hadlay rabbuhu muuse rabbigiisii muuse ou la hadlay axadka allo waa adlow allah weeyaan allaha muuse la hadlay biduuni waasita wey wa qaala allah wuxuu yidhi suurad kale suurat alacraaf aayad kale ku jirtaay qaala yaa muusa hadalkiisii baa la tusaaya hadalkii lagu yidhi nabiyulaahi muuse alla ku yidhi waxaa ka mid ah qaala allah wuxuu yidhi yaa muusa muusaow inii aniga istafaytuka waan ku doortay calannaasi dadkii baan kaa doortay dadkii ayaan kaa doortay birisaalaatii risaaladayda gaarsiinteeda dadka rasuulnimada aan kaa dhigay adaan kuu doortay inaad dadka risaaladayda gaarsiiso waxaan kaloo kuu doortay wabikalaamii hadalkayga adig inaan kula hadlana adaan dadki kaala doortay marka nebiyulaahi muusa allah wuu la hadlay ayadoo wax waasitaa aysan u dhaxaynin hadalka allahna nabiyulaahi muuse toosu u maqlayey weeyaan wa minhaa waxaa ka mid ah kutubtaas maa yusmicuhu allaahu wax uu rabbi maqashiiyo tacaala allah sarreeye alrasuula almalakiya rasuulkii lasoo diro nebiyaasha basharka loo soo dirayey rasuulkii almalakiya malaga ahaa oo la soo dirayey ayuu allah hadalkiisii maqashiiyaa allah baa malagan ayuu hadalkiisii maqashiinay malagaana waa malakuljibriilo waa la soo diriyo ambiyadii rususha inuu xaqa gaarsiiye baa la rabaa wa yamuruhu markaasoo rabbi wuxuu farayey rasuulka malaga ah bitabliiqihi gaarsiintiisa warka alle minhu allah uu ka gaarsiiyo ila rasuuli lbashariyi qofkii rasuulkii bani aadamka ka mid ahaa inuu soo gaarsiiyo ayaa la amrayay weeyaan qaala tacaala waa qaabka labaad oo allah uu ugu waxyoodo weeyaan tii hore waxay bilaa waasita hadalkaa toosa u maqlaya rasuulka bashariga sida nebi muuse oo kale nabiyulaahi moxamed iyo ambiyada kalena malag baa loo soo dhiibi kalaamkii allah markaasuu qofka basharkaa soo gaarsiina nabigaa soo gaarsiinaya qaala tacaala allah wuxuu leey fi suurati shuura wma kana lbashari an yukalimahu اllah ila waxya aw min waraءi xijaabi aw yursila rasuula fayuuxiya biidnihi ma yashaa inahu caliyu xakiim wma kaana libashari bani aadam uma ahaanin suuragalnan ma aha mana ka ansaxayo maa kaanadan waxaa laidhahdaa maa yasixu wamaa yabagii walaa yajuusu weeyaan mana bannaano wey an yukalimahu llahu alla inuu la hadlo bashar ilaa waxyan waxy inuu kula hadla mooye aw min waraai xijaabin yani waxyi oo dad u waxyoonayo aw min waraai xijaabin yani xijaab isagoo ilaahay iska xijaabay ayuu gadaashiisa kala hadla sida nabiy llaahi muuse oo kale nabi muuse ilaahay ma arag laakiin wuu maqlayey sawdkiisa wuu maqlayey weeyaan ow amase yursila inuu diro mooye rasuula rasuul inuu diro oo malag ah rasuulkaasoo fa yuuxii oo waxyoodo oo malagii bani aadamka uu waxyoodo biidnihi alla idinkiisana ugu waxyoonayo maa yashaau wuxuu doono allah wuxuu doonan uu waxyoonaya fa biidnihi maa yasha ow yursila rasuulanta waxaa loo jeedaa yacni rasuul kale inuu soo diro oo markaa fa yuuxii ou waxyoodo allah biidnihi oo ku waxyoodo maa yashaa wuxuu doono ou waxyoodo inahu caliyun alla mid sameeyo wey xakiiman haddana xikmala wey kamaa ana aliimaana bilkutubi yatadamanu liimaana bikulli maa fiiha min asharaa'ic yacni meesha kamaada uu yidhi meel ay hadalkan saabiq iyo laaxiq inuu leeyahay rabaa hadalka saabiqiisa siyaaqiisii hore ama laaxiqa ayaa la fiiriya marka kamaadan meel ay qabsan kartaahi yani maaragtay oo hadda sidaana ma aanan arag markii inay ay tahay khata madbaci ah ayaa laga yaabaa oo hadalku ou yahay ana aliimaana bilkutubi yatadamanu saa inaan irahno ana aliimaana iimaankii bilkutubi kutubta oo la rumeeyaa yatadamanu wuxuu kulminayaa aliimaana rumayn bikulli maa fiiha kutubta dhexdeeda waxa ku sugan oo min asharaa'ici ah ayuu kulminaya laakiin haddaan idhaahna kamaa ana aliimaana bilkutubi sidii kutubtiiba ay yatadamanu kutubtii u kulminaysa aliimaana bikulli maa fiiha hee annadii jawaabteedii ma helayno jawaab anna ma muuqanaysa weya marka in hadalka mustanaf aan ka dhigno weya ana aliimaana wa ana aliimaana iimaanku oo bilkutubi kutubtii oo la rumeeyaa yatadamanu wuxuu kulansanayaa aliimaana rumayn bikulli maa fiiha wax alla wixii kutubtaa dhexdeeda ku sugan min asharaa'ici shareeco ah ayuu kulansanaya kitaabaan rumeeye markaa leedahay waa ina kitaabkaa wuxuu kulmiyey oo shareeco ah inaad rumaysid baa lagaa rabaa wanahu waajiban cala lumami wanahu ana almra washaniyade kaana waajiban buu ahaa kaana wuxuu ahaa iimaankii rumayntii waajiban cala alumami ama wanahu kaana wuxuu ahaa alinqiyaadu baasaa kaanada isimkeedii aan ka dhigaynaa waa waajibantana waa gadaal khabarka soo hormara wey kaana waajiban buu ahaa cala umam ummadihi waxaa ku waajib ahaa ummadahaas waa kuwe aladiina nasalat ilayhim kutubtii dadkii ummadihii ay kutubta usoo degtay ba waajib waxaa ku ahaa alinqiyaadu lahaa hogaansan ay kutubta u hogaansanto waalxukmu bimaa fiiha kutubta dhexdeeda wax ku sugan inay u xuguntamaan ay ku dhaqmaan ayaa la rabaa yani taana waa waajib wey markii kutubtaas waxa dhexdeeda ku jira aad rumayso haddana waajib waxa weeye inaad u hogaansanto awaamirteedii nawaahideedii in iyada laysku kala xukumo oo lagu dhaqmo kutubta ayuu rabbi usoo dejiyey weeyaan taasaa la rabaa wa ana hadihi lkutuba kutubtan yusadiqu wuu rumaynayaa bacduha qaarkeed bacda qaarka kalebuu rumaynaya laa yukadibu ma beeninayo kutubtaasi qaarkood qaarka kaleo rumeey kitaab kitaab beeninaya ma jiro towraad injiil bay rumaynayso injiil qur-aankaa rumaynayo qur-aankii waa iswada rumaynayaan kutubtaasoo dhan iswada rumaynayso waxaa kaloo rabaa in la rumeeyo wa ana naskha alkutubi aluulaa kutubtii horeysay nasrigeedii oo ahaa zuulinteedii la nasakho axkaamteedii ayagoo dhan la nasakhaahi ay isnasakhaan dheh bacduha qaarkeed bibacdin qaarka kale ay nasakdo xaqun xaq wey annasku waxaa la ihahda alisaalatu zuulin weeyaan nasakhat ishamsu adilla baad odhani subaxii markuu iftiinka jiro subaxii intaysa qoraxda soo bixin hoos baa dhulka dhan saaran markay qoraxdu soo baxdaahi hooska waa yaraanaya ilaa uu tirtirmo marka dambe uu dhammaado markaasaad odhani qoraxdii waxay tirtirtoy zuulisay hooskii nasakhat ishamsu adilla hooskii bay zuulisay baan marka kutubta inay isnasakdo ayaa iyadana maaragtay ka mida inaan rumayno weeyaan kamaa nusikha sidii loo nasakhay bacdu sharaa'ici tawraati tawraad shareecadeedii qaar ka midahi bilinjiili loogu nasakhay ila towraad kitaabkaa horreeyey wax badan oo sharaa'ici ka mid ahaa towraad ayaa injiil lagu nasakhay oo allah xukumkeedii ku bedelay weeyaan qaala tacaala iyadii buu noo sheegi qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii ciisa fii sha'ni ciisa nabiyulaahi ciise xaalkiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wamusadiqan lima bayna yadaya min atawraati waliuxilla lakum bacd aladii xurima calaykum wamusadiqan anigoo ah mid rumaynayo ayaan idiin imid limaa bayna yadaya wixii aniga hortayda ahaa oo min atawraati towraad oo ka horrayso nabi muuse lagu soo dejiyey anoo rumaysan baan imid waxaan kaloo idiinla imid waliuxilla lakum inaan idiin xalaaleeyo bacd aladii qaar kii qaarkii xurima calaykum idinka laydinka xarimay waxyaalo badan oo towraad looga xarimay ayaa injiil loogu xalaaleeyey marka yani xukumkii la nasakhay axkaam towraad ku jirtay baa injiil lagu nasakhay buu rabaa waa taa weeyaan maxaa yeele qur-aanka sidaasuu noo sheegay in badan inuu rususha wax badan oo nabiyulaahi ciisa oo towraad ka mid ah ay isku khilaafsanaayeenna uu caddeeyey ayuu fii suurati sukruf oo kale alla noogu sheega walamaa jaaa ciisa bilbayinaati qaala qad ji'tukum biاlxikmati waliubayina lakum bacd aladii takhtalifuuna fiih faاtaquu اllah waaiicuun yacni wuxuu leeyahay markuu nabiyullaahi ciisa aayadii cadcaddaa la yimid buu wuxuu ku yidhi dadkiisii qad ji'tukum biاlxikmati ayaan idinla imid xikmo ayaan idinla imid oo keeno waa kitaabka injiilahaa weeye waxaan kaloo idinla imid waliubayina lakum bacd aladii takhtalifuuna fiih waxaad isku khilaafteen qaarkii inaan idiin caddeeyo sidaasoo kale weeyaan marka kutubtii hore way isnasakhi jirtay oo waxbaa laga doorinaya waxbaa dadkii maaragtay yaa loo waxbaa laga xarimaya kuwaa loo xalaaleynaya wa yani shay xaaraam ahaabaa loo xalaaleynaya shay xaraamaha laga shay xalaalaha laga xarimaya haakada wey wanasakha alqur'aan kamaadiibu haddana ku dara iyadana sidoo kale sidii tii hore lagu gudbayna wanasakha alqur'aan qur'aankii wuxuu tirtiray oo nasakhay maa qablahu wixii ka horreeyeyo min alkutubi kutubtii ah kutubtii ka horeysay kutubtii asamaawiyati samaawiga ahayd buu nasakhay oo u xukunkoodii dhamaa iyo waxoodii dhammaa laalay weeyaan kamaa qaala tacaala siduu allah yidhi qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamusadiqa limaa bayna yaday waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi wamuadiqa limaa bayn musadiqan limaa bayna وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه aydaas weeyaan kitaabkaana nabiyullahi maxamed oo kuu soo dejinnay qur-aanka ah musadiqan asagoo a mid rumaysan limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey kitaabka qur-aanka wuu rumaysan yahay min alkitaabi ay min alkutubi kutubtii ah wuu rumaysan yahay wa muhayminan calayhi asagoo ah mid ilaalinayo oo dhowrayo oo markhaati ku ah ayuu maaragtay kitaabkaasi laydiin soo dejiyey wey marka wamuhayminan calayhi waxaa la yidhaahdaa lafdu haymanada bimacnaa raqiiban wa shaahidan wa xaafidan alayhi xaafidan limaa qablahu min alkutubi yacni wuxuu uruursaday kitaabka qur-aanka kutubihii ka horeeyey oo dhan ayuu maaragtay yani ou ilaaliyey oo xifdiyey oo maaragtay yani eh, shaahid uu u yahay weeyaan macnaheeda marka culummada mufasiriinta ah waxay ka soo qaataan culummada mufasiriinta sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo dadkii salafkeena mufasiriintoodii in aayaddan laga qaadanayo nasriga wa muhayminin calayhida in wixii kitaabka qur'aan kutubtii hore ku jiroo dhan horta inuu musadiq yahay wixii qur'aanka waafaqsan qur-aankaaba lagu sheegay wixii qur khilaafsanna wax la nasakhay inay yihiin walidaalika cabdullaahi ibni cabaas wuxuu dhihi jiray alqur'aanu amiinu calaa kulli kitaabin qabla wuxuu amiin u yahay oo xaafid u yahay qur-aankani kitaab kastoo ka horreeyey ayuu amiin u yahy oo xaafid u yahay waxaa la qabay in badan oo salafkeennii ka mid ah ayaa afkaar yani maarata macnahaas la qaba cabdullahi bni cabbaas ibnu junayj oo kale markuu ka hadlayo wuxuu dhihi jiray cabdilmalik ibnu junayj wuxuu dhihi jiray yacni kutubtii ka horeysoo o dhan ayuu haymaneeyey oo loo aaminay weye isaga lagu aaminay weye cala alkutubi almutaqadimati qablahu kutubtii ka horraysay oo idil weya markaasuu wuxuu yidhi famaa waafaqahu minha fahuwa xaqun wamaa khaalafahu minha fahuwa baatilun wixii qur-aanka waafaqay oo towraad iyo injiil ku jiro injiil iyo towraad laga qaadan maayo qur-aankaa laga qaadanaya oo waafaqo waa shay xaqa weeya wixii khilaafo kitaabka qur-aanka ah oo towraad injiil ku jirana waa baatil waa wax la nasakhay oo laga tegayo weeyaan walidaalika nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay cumar bn khitaab boo wato warqado tawraad ku qoran tahay wato aada ugu carooday nabigeena calayhi salaatu wasalaam yacni markaasuu yidhi wallaahi low kaana muusa xayan nabi muuse hadduu noolaan lahaa lamaa wasicahu uma waasac noqdeen ilaa inuu aniga iraaca mooye wax kale u banaanaan lahaa ma jirta buu leey marka maog yani nabigeen aada uga carooday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka kitaabka qur-aanka ah waa naasikh kutubtii kaleoo dhan buu nasakhay maxaa yeele wixii dhexdooda ku jiray oo dhan kitaabka qur-aanka baa lagu soo ururiyo lagu keenay wax alla wixii khilaafana waxa wey waa wixii la nasakhay weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa huwa qur-aankii ma aha ilaa dikrun waana mooye wax kale ma aha lilcaalamiina caalamiinta la waaniyo yani waxa way aljinnu walinsu ayaa caalamiin loo jeedaa qur-aankan jinni iyo insi ayuu dikri u yahay iyo waano u yahay weya waliimaanu rumayn bikutubi illaahi alla kutubtiisa la rumeeya yajibu waxaa waajiba an yakuuna inuu noqdo iimaankaasi ijmaalan fii ma ujmil wixii qur-aanka uu duuduubay ama kutubtii ijmaal ahaan duuduub baa la yidhaahdaa oo aan la kala saarsaarin sidaa loo sheegay ijmaalan in loo rumeeyo duuduub ahaan fii ma ujmila wixii shareecada ay duuduubtay adiga waxay shareecadu duuduubto ijmaal u sheegtay ha baarbaarin sidayta u rumee iyo wa tafsiilan fii ma fusila iyo inaad rumayso tafsiilan si kala dhigdhigan oo caddaan ah oo la kala dhigdhigay inaad u rumayso fii ma fusila wixii la kala saaray wixii sharciga kitaabka iyo sunnada ay caddaysay oo ay kala saarsaartayna waa inaad sidaytaa u rumaysaa oo tafsiilka ah wixii ijmaalna duuduub ahaana lagaa rabaa waqad fasala allahu tacaala allah wuu bayaaniyey waa caddeeyey allah wuu caddeeyey subxaanah wa tacaala asmaaa bacdi kutubihi kutubtiisa qaarkeed magacyadooda u caddeeyey fasama allahu tawraata towraad wuu magacaabay allatii unsilat calaa muusaa nabiyulaahi muusa lagu soo dejiyey towraaddii nabi muuse lagu dejiyey walinjiila buu caddeeyey oo allah ou magacaabay fasama injiila wey wasama injiila ayuu magacaabay alladii unzila calaa ciisa nabiyulaahi ciisa lagu soo dejiyey wzabuura wasama zabuura zabuurna wuu magacaabay allah alladii unzila calaa daawuud alladii unzila calaa daawuud yani kitaabkii zabuurahoo nabiyulaahi daawuud lagu soo dejiyey wlqur'aana qur'aankana wuu magacaabay rabbi wasama qur'aana wey alladii qur'aankii unzila calaa muxamadin nabiyulaahi muxamed lagu soo dejiyey wadakara allahu tacaala alla wuxuu kaloo sheegay suxufa ibraahima wa muusa nabiyulaahi ibraahim iyo nabi muusena warqado in la siiyo buu sheegay oo xag alla uga yimaadeen qur-aanka rabbina ugu sheegay calayhim ambiyadaa dushooda jamiican dhammaantood asalaatu naxariisii ammaan oo alla xaggiisa ka timid ha ahaato iyo wasalaamo badbaado dushooda allaha yeelay fanuminu marka waan rumaynaynaa buu yidhi musanifka raximah llahu tacaala bi haadihi اlkutub kutubtaas aan soo sheegnay calaa hada tafsiil sidaas nala kugu bayaan nala kugu caddeeyey nala kugu kala saarsaaray ayaan u rumaynayna towraad nabi muuse nagu soo dejiyey injiil nabiyulaahi ciisa zabuur nabiylaahi daawuud qur-aanka nabiyulaahi maxamed suxufti ibraahim iyo muusa saasaan u rumaynaynaa tafsiilkaas weeyaan wa ana allaha allana dakara wuxuu sheegay kamaada sideedian uga tegaynaa haddana wa ana allaha alle dakara inuu sheegay kutuban kutub oo kaiiratan fara badan ijmaalan duuduub ahaana u sheegay hadda afartaa kitaab iyo labadaa suxuf tafsiilana lakugu sheegay soo maha kuwa ijmaal iyo duuduubna lakugu sheegay baa jiro lam yusami minha uusan ka magacaabin allah shay-an wax ayada ka mida uusan sheegin kutub la sheegay laakiin lama tafsiilinin lama lama magacaabin annagana waa rumaynayna fanuminu biha waa rumaynaynaa aydan sidoo kale calaa hada lijmaal kitaabkaa duuduubka loo sheegay annagana duuduuban u rumaynayna qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati shura waqul aamantu bima anzla allahu min kitaabin waan iska caamiyana sooma jeedi waqul waxaa kale nabiylahi maxamedow aamantu waan rumeeyey bimaa anzla allahu alla wixii uu soo dejiyey oo min kitaabin min kutubin kutub ah min kitaabin ay min kutubin kutub ah baan rumeeye dheh sidaa dheh baa la leeyahay wax alla wuxuu rabbi soo dejiyey kuwa la sheegay iyo kuwaan la sheeginba sidaytaan u rumayno wey wlqur'aanu lkariimu qur'aanka kariimka ahee wanaagsan alladii qur'aankii anzalahu llahu alla uu soo dejiyey calaa nabiyina muxamedin sala allahu calayh wasalam nabiyllaahi muxamedna allah uu kusoo dejiyey huwa qur'aankaasi aakhiru lkutubi kutubta kii ugu dambeeye wey kutubtii alsamaawiyati samada loo nisbeeyo samada kasoo dego alla xaggiisa kasoo degay weyaan kutubta samaawiga waa kutubtu rabbi soo dejiye wey falaa kitaaba kitaabna bacdahu kitaabka qur-aanka gadaashiisa ma aha qofka rumeeyo kitaab kitaabka nabiylahi maxamed ka dambeeyaa jiraayo waa kaafiryo diigu ka baxay kitaab kaa qur-aanka ugu dambeeyey kitaabka lo rabbi soo dejiyey ma jiro weya wa huwa kitaabka qur-aanka ah naasikhun mid tirtiro weeye oo nasakhay lijamiici alkutubi almutaqadima kutubihii horeeye oo dhan dhammaantood mid nasakhay weeyaan kitaabka qur-aanka lagu nasakhay caamun huwa caamun mid caamaho ku dhaqankiisa cid walbaba yani laga rabo liaqalayni jinnigiisa caamku ah weeyaan markii nabiyulaahi maxamed ilaahay uu ka dhigay khaatam alambiyaai waalmursaliin kitaabkiisa qur-aankana wuxuu ka dhigay naasiqun lijamiici alkutubi almutaqadima kutubihii horreeyo o dhan midka nasakhay ayuu allah ka yeelay subxaana wa tacaala in uu caam ku yahayna jinni iyo insi ilaa qiyaami saaca waxaa la rabaa qur-aankan aqalaynka yaa loo jeeda labada la cusleeyey waa kuwe alinsi waljinni insigii iyo jinnigii loo jeedaa qaala tacaala wuxuu yidhi aayadii hadaaya noo soo hormarta buu kusoo celiyo wamaa huwa ilaa dikru lilcaalamiin wamaa huwa qur'aankii ma aha ilaa dikrun waana mooye wax kale ma aha lilcaalamiina jinni insi la waaniyo waa waano jinni insi in la waaniyo mooye qur wax kale ma aha dadko dhan ba waano uu yahay ilaa qiyaami saaca shaamilun huwa shaamilun mid kulminaya weeye qur-aanka lijamiici maa yaxtaajuhu nnaasu dadka waxay u baahan yihiin dhammaantii ayuu kulminaya fii diinihim diinkooday uga baahan yihiin wa dunyaahum adduunkoodanay u baahan yihiin kitaabka qur-aanka ah wax alla waxay bani aadamku u baahan yihiin adduunkooda iyo diinkoodaba wuu kulminayaa wey qaala tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina faman idura fii makhmasatin hayra mutajaarifin liifmin faina allaha gafuuru raxiim alyowma maanta dan la joogo waa maalinkaa nabiylahi moxamed oo carafa uu taagnaa weeya maalintaa waxaan u jeedaa yowm alxaji alakbar oo yowma naxriga la yidhaahdo caama xajat alwadaac ayay aayaddaasi soo degtay weeyaan sanadkii tobnaad ayay soo degtay alyowma maanta dan la joogo baan akmaltu kaamil yeelay lakum idinka diinakum diintiina idin dhamaystiray buu yihi rabbi subxaana watacaala diinkiina maantaan idin dhamaystiray wa atmamtu waan taam yeelay calaykum idinkana waxaan dushiina ku taam yeelay nicmatii nicmaynteydii mar haddii nabiy llaahi maxamed ilaahay sii qur-aanka u soo dejiyey islaam muslimiin oo ka dhigay waa nicmo weyn wey waradiitu waana raadi noqday lakum idinka waxaan idinkaga raali noqday alislaama islaamkii ayaan diinan diin ahaan min jihati diinin aan idinkaga raalli noqdin asaga unbaa diina kitaabka qur-aanka islaamnimada diinkaas islaamka ayuu allah ka raadi noqday diin ahaan midka uga raadi noqda waa kaa weya cid alle ciddii islaam ka ahayn diin u raadisana siduu alle yidhi waman yabtaqii hayra alislaami diina falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakharana kuwa khasaarabu ka mid noqonay faman idura qofka loo dhibaato geliyo oo u baahdo fii makhmasatin baahi darteed iyo gaajo sababteeda bisababi makhmasa weeyaane ugu baahdo muxuu u baahanaya ilaa akli maa xarama allahu alay maa xaramahu allahu caleyh wuxuu rabbi ka xarimay cunitaankeeda markuu asagoo gaajo darteed oo ugu baahdo sida baktigoo kaleeto waa baahan yahay nafti baa baxayso bakti baana meeshaan yaala kaasoo kale qofka loo dhibaato geliyaahi ayra mutajaanifin iadaaswaigaasaa lagu xiray hayra mutajaanifin asagoo aan midaan u leexanaynin liimin ilaa imin dembina aan u leexanaynin xaggiisa yani macsiyo aan u leexanaynin macsi aanan aadaynin qofkaas waxa weeyaan hadduu cuno oo maaragtay oo sida uu ku cunaahi shaygaasi asagoo aanan dembi xaggeedii macsi u leexanin fa ina allaha alla hafuurun allihii dhaafid badan wey raxiimu naxariisasho badan walidaalika ay mufasiriintu hayra mutajaanifin liimin waxay leeyihiin qofka musaafirka oo baahan oo wuxuu cuno waayey haddii uusan safarkiisu macsiyo ahayn waa loo ogolyahay inuu cuno laakiin hadduu qaaticu ariiq ahaa ka waran isagoo musaafiro jidka jidgooyo dadka u dhiganaya oo isbaaro dhiganayo dadka wax dhacaya gaajana ay hayso meesha jidkan ugu taagnaa inuu muslimka xoolahooda dhacaay baktiga xalaal uma aha isagoo kale waa laga xarimaya lanna macsiya usoo banbaxay weya waxaa la mida midka baaqiga la yidhaahdo oo dowladdaas islaamka ku baxo oo la dagaalamayo isagana uu xalaal uma aha hadduu baaqi yahay waa baaqi baaqigooyo dadka buqaadana baktiga xalaal uma aha maxaa yeelay macsiya usoo baxeen saasaan ayay ka reebaan wey fa ina allaha afuuru raxiim mujiz mucjizun huwa qur'aanku mucjizun waa mid mucjizo ahoo cajsi geliya dadka weeyaan laa yastaiicu axadun qofna uusan awoodi karaynin an yatiya inuu la yimaado bimilihi qur-aanka oo kale inuu la yimaado cid awoodi karto kitaabkan qur-aanka ah ee boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ka kooban cid la imaan kartaahi ma jirto walidaalika ilaahay taxadi buu sameeyey qaala tacaala allah wuxuu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu cala an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira qul waxaa tiraa nabiy llaahi muxamedow lain ijtamacat اlinsu wاljinu jinni iyo insi iyo jinni haddii ay kulmaan ay u kulmaan calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimili hada alqur'aani qur'aankan oo kala mid lamida ah, inay la yimaadaan hadday u kulmaan oo iskugu yimaadaan jinni iyo insi laa ya'tuuna lama iman karaan bimilihi isagoo kaleeto walow kaana haba ahaado bacduhum qaarkood dahiiran mid kaalmeeyo libacdi qaarka kale u kaalmeeyo jinniga insiga haba isku kaalmeeyaan inay qur'aankan la yimaadaan laa yastaiicuuna an yatuu bihi inay la yimaadaan marna ma awoodi karaan hadda qur-aanka waxaa layidhi bimilihi baa layidhi qur-aankoo kale iskadaa qur-aanko dhan inay la yimaadaane allah wuxuu yidhi toban suuradood inay la yimaadaan ayaysan awoodi karaynin sida allah fii suurati huud uu ku leeyahay am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin milihi muftarayaati wadcuu man istatactu min duuni illahi kuntum saadiqiin nabi maxamedaa been abuurtay bay yihahdeen qur-aankan isagaa samaystay nabigana kaan ummiyan mid ummigow ahaa laa yaqra' walaa yaktub waxna ma akrin jirin shay maqruuca kitaabana ma uusan qori jirin hadduu qur-aankan la yimid isagoo umiya idinkaa dadkii yacni aan umiyiinta ahayn oo fusaxada ahaayo bulaqada ahaayo khutabada ahaayo wax walba shucrada ahaaye kaalayo la imaada baa la yidhi toban suuradoodoo la been abuurtay keena waa keeni layihiin ilaahi hadda lama hayo kun iyo afar boqol iyo siyaada soo nabiga jirirsa lagama joogo waa la la-yahay ilaahay hadda wax layimaa toban suurad iska dhaafay hal suuradaa lagula tacadiyey oo layihi kaalayo keena laba suuradood buu alla ku sheegay suuratu yuunus iyo suurat lbaqara suurat lbaqara allah wuxuu yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin milihi wadcuu man istatactum min duuni illaahi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin yacni kaalaya hal suurad la imaada wa kadalika fii suurati yuunusna am yaquluuna iftaraa qul faatuu bisuurati mili wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin hal suurad keliya la imaada ilaa qiyaami saaca wax la imaan karo qur-aankani maleh ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala waa taa weeyaan ma lama imaan karaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi laa yatiihi lbaailu qur-aankii baailka uma yimaado kama yimaado min bayni yadayhi hortiisa hortiisa baail kama imaan karo walaa min khalfihi gadaashiisana kama imaan karo maxaa yeelay tansiilun huwa asagu munasalun mid la soo dejiyey weeye min xakiimin alle xigma leh oo haddana xamiidin ay maxmuudin ku la ammaanay ah alla maxmuud oo ammaanan xaggii baa laga soo dejiyey marka ma kalaamullahi bay la imaan kara bani aadam makhluuqo daciifa baail marna lama imaan karo ilahay baa xifdinaayo wey baailka ilahay baa ka xifdinaayo awalkiisa iyo akhirkiisaba asaga ka ilaalina maxfuudun qur-aankii waa la dhowray waxaa laga ilaaliyey min aziyaadati wاnuqsaani ziyaado inay dadka wax ku darsadaan wa nuqsaani waxna inay ka gooyaan ilaahay baa ka ilaaliyey subxaana wa tacaala qaala tacaala allah wuxuu yidhi inaa naxnu nasalna dikra qur'aankii annagaa soo dejinay wa inaa lahu laxaafiduun annagaana xifdinayno ayuu rabbi yidhi wa inaa annagu laxaafiduuna kuwa xifdin baanahay lahu qur baan xifdinayna qur-aankan ilaahay baa soo dejiyey quraankana aankana sidaad ogtihiin cadaawo aad u tiro badan buu leeyay imisoo cadaawo leeyahy yuhuudii nasaaradii mushrikiintii wathaniyiintii kuwa xataa maaratay bidaca qaar ka mida ah sida yani maarata umado badan oo dadka muslimiinta sheeganaya qur-aankii bay cadow u yihiin qofkii marka rabo qur-aankan inuu waxaleeyo waxba ku darsan lahaa maanta nin hal xarab ku kordhin karaayo ma jiro maxaa yeelay ilaahay baa ballan qaaday xifdintiisa baynamaa kutubtii hore yani dadka ambiyadii iyo loo wakiishay inay ilaaliyaan oo dhowraan qur-aanka laakiin ilaahay baa ballan qaaday sidaa darteed buu rabbi wuxuu ku xifdiyey fii suduuri rijaal quluubta kitaab la xifdin karoo sahlo wey qalbigaa lagu qaada maanta hal xaraf hadduu ku daro ilmaha yaryarkaa oo hal xaraf haddaa ku dartid waaw haddaa ku siyaadiso meel ku jirin waxaa lagu leeya adeer waa khaladay wow baa meesha ka maqan baa lagu leey waa laguu sheegi caruurtaas dadkee dhan baa wada xifdisan ilaahay baa ilaalinaya subxaana wa tacaala laakiin waxay isku dayeen dadka acdaau islaamka ah in ay tafsiirkiisii qur-aanka ay wax ku darsadaan isku dayin laakiin oo israa'iiliyaadka ay ka soo buuxiyaan laakiin ilahay wuxuu usoo saaray dad ahlu sunna ah ahlu xadiida oo jahaabida ah oo waxaa baatilkaana ka saaray tafasiirtoodana la yaqaano macruufa weeyaan wa kadalika sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ayagana axaadiid mawduucaada ayay samaysteen oo kusoo dareen ayana ilaahay dad usoo saaray ahluxadiid ahluahar oo yacni sida qofka saraafka ah saniiflaha sou sarifka u kala yaqaana lacagta markuu taabto kan musayafka ahee feega ah kan kale oo uga garanaya dad xadiidka sidaa u yaqaano buu rabbi usoo saaray markaas kii musayif aha tuurayaan kii saxda ahaana soo saarayaan weyaan dadka ilaahay baa qur-aankiisa xifdiye weyaan inaa naxnu annaga nazalnaa soo dejinay qur-aanka dikriga qur-aanka loo jeedaa annagaa soo dejinay wa inaa annaguna la xaafiduuna kuwa ilaalin baa nahay lahu qur ilaalinayna cid wax ku ziyaadin karta ama wax ka goyn kartaay ma ay jirto weeyaan hada wbilahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamedi